subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha kooiyo tobanaad labada kun iyo labaatanka qodobada saaki barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa xaalad bini-aadanimo oo aad u liita laga soo sheegayaa dadka ku dhaqan deegaanada ay maamulaan maleeshiyada kooxda al-shabaab ee markaasi la sheegay in uu ku fatahay webiga iyo daadadka xooggan ee ku rogmaday magaalooyinka qaar ee dalka dadkaasi ayaa la sheegay in aysan wax gurmad helin qaarkoodna ay ku nool yihiin xaalad aad u liidata maadaama dhulkii ama deegaanadii ay degnaayeen ay ku fataheen daadad iyo sidoo kale webiyada dalka mara iyadoona aysan helin wax gargaar ah maleeshiyada al-shabaabna lagu eedeynayo in dadkaasi ay ka hor istaageen gurmudkii ay heli lahaayeen oo kaga imaan lahaa dhanka hay-adaha gargaarka waxaa la sheegay in qaarkood ay haysto xaalad biniaadanimo ti ay ugu liidatay isla markaana dadkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin fara badan oo ka dhashay fadaadadka iyo sidoo kale webiyada ay mara dalka oo ku fatahay qeybo ka mid ah gobolada dalka deegaanada ay markaasi ka tirsan dowladda oo markaasi deegaanada qaarkood ay ku fataheen webiyada oo gaarsiisay gurmad isla markaana sida ugu sahlan oo dadkaasi ay iskaga kala gudbi karaan ee ku dadaashay iyadoona deegaanada gobolka gado iyo sidoo kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaarsiisay gurmud ee markaasi lagu sheegay in ay ka mid yihiin doomo oo gargaara marka qodobadaasi ayaan barnaamijka ku eegi doonaa waa mar kale iyo falqaynta wararka heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subax walba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaana barnaamijka gudugalo dhibaatooyin fara badan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada ay maamulaan maleeshiyada kooxda al-shabaab ee markaasi ay ku fataheen daadadka iyo sidoo kale webiyada dalka dadka ku dhaqan deegaanadaasi waxaa la sheegayaa in haysto xaalad bini-aadanimo oo ay silin wax gurmad ah in arrimahaasi ayaan waxaan wax ka weydiiyey ustaad abukar oo inta badan ee eh, falqiya arrimaha eh, bulshada iyo sidoo kale eh, siyaasadda waxa uu sheegay in dowladda loogu baahan yahay in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ay si dardar leh u geliso islamarkaana ay u bilowdo maadaama dhibaatooyin fara badan ay wajahayaan dadka ku dhaqan deegaanada ay maamulaan maleeshiyada al-shabaab kuwaasi oo ku fatahay wabiyada iyo daadadka xoogan ee ku roogmaday magaalooyinka dalka islamarkaana ay selin wax gargaar ah oo bini-aadnimo ah waxaan guud ahaan waa mahadsan tahay su-aal qof badan weydiisay waxaan isleeyahay waanurida horta waxaan isleeyahay shacabkan waa shacab baahir badan ama dhibaato badan ay haysato mar walbana sanadihii lasoo dhaafay mararka qaarna ay la kulmayn mararka fatahaadyo sameeyo webijajub ay sameeyaan meel walba waa iska dhibaataysan ama ha joogaana dhanka eh, dowladda ama ha joogaana dhanka nimankan eh, nabadeedka al-shabaab ay joogaan ha noqoto eh, sida aan ognahayna maalmihii lasoo u dambaysay ama lasoo dhaafay waxaa dhacayay daadad aad u fara badan oo geysanaya roobabka ilaahay subxana wataala cirka ka keenay iyo fatahaadka uu samaynayo webiga shabeelle ayaa ayaa ka dhacayay tirsan shabeellooyinka iyo jubbooyinkii erigaas isku tirsan ayay ka dhacaayeen iyo qayb kamida ah gobolada dhexe eh, waxaa loo yaqaanana mas-uuliyadda si guudna markii laga hadlo meelna waa meel ay joogaan nimankan eh, nabadiidka ah meelna waa meel ay joogto mas-uuliyaddeedana ay hayso dowladaha sida eh, waxaa loo yaqaana dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba marka marka qofkii markaas maamulka hayso ayaa mas-uuliyadda qaadayso haddii ay noqonayso shabaab haddii ay noqonayso dowladaha waxaa loo yaqaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah hadba markaas shacabka waa dad iska miskiin ah oo tabaalaysan hadba marka mas-uuliyadda waxay dusha kaga dhacdaa qofkii hayso oo maamulayso oo gacanta ku hayso bay mas-uuliyadda dusha kaga dhacaysaa dowladda sida la ogyahayba meelaha ay dhibaatada ka dhacday waa inta badan waxyaabay ka qabataa oo inta karaankeeda ah in dadkaasi ay u gurmato oo sidii ay u heli lahaayeen badbaado sida hadda gobolada qaarba ka dhacday iyo ay gaarsiisay adeegyadii loogu baahnaa oo sida doomaha oo degmada luuq iyo baar dheer iyo buurdo ay geystay iyo magaalada baydhabo oo sidoo kalena eh, dowladda ay dhowr mar ku lalaatay al-shabaab looguma baran inay dad u gurmadaan inay dadda dhibaateeyaan muyaane marka eh, dadkaasi oo saameeyeen fatahaada webiyadayda dadka ee al-shabaab ku hoos nool oo ay dhibaateeyeen mas-uuliyaddooda soo lama dhihi karaa eh, al-shabaab ayaa qaadanaya eh, waxaan isleeyahay mas-uuliyadda si guud waxawaaye dadka waa ku sheegiyo waxaa mas-uuliyadda dusha kaga dhacaysa hadba dadkii maamulo meeshaan hadda dowladda ay geysay sida aad sheegtay doomaha iyo waxaa loo yaqaana gargaarka waxaa muuqanaysa ayada nafteeda gaabis badan oo dhankeeda way muuqanaya wuu muuqanayaa sidoo kale meelaha ay nimankan nabadeedka ay gacanta ku haayaanna ayadana waa arrin kaloo iyadana special case oo ayaga ay haayaan oo u baahan in dowladdaba ay ku jirtay dadaan ay ku bixinaysay wakti ku bixinaysay sidii ugu dulsaari saari shacabkaas Eh, wax alla wixii ka yimaado fatahadaas ka yimaadana waa uu dabcan qayb weyn bay kala yihiin mas uuliyadda dusha kaga dhacaysaa bal iska badaaye eh, waxa loo yaqaano eh, ninkii fatahaad maanta laga hadlayo de waa shacabku ayaga shaqadooda waxay tahay nimanka shabaabka inay shacabkaas mar walbo hadba jalaabtii ay ayaga rabaan u adeegsadaan haddii ay noqon laheyd inay laayaan haddii ay noqon laheyd inay gulmaadaan haddii ay noqon laheyd waxa loo yaqaano inay hantidooda dhacaan marka de taanna waa qaybahaas eh, oo hore aan usoo sheego ay qayb ka tahay wax hadda kaloli aho eh, oo ay ugu gargaarayaan shacabka ima muuqanayso marka waa si guud markii aan uga tusaaleeyo waxaan isleeyahay eh, dowladdana qayb bay mas-uuliyadda ka qaadanaysaa hadda meelaha ay maamusho iyo gaadiskii ay ku samayso dhanka kalena beerihii nimankaan ay haystaan ayaga mas-uuliyadda dushay kaga dhahaysaa marka maxaa xal ah haddii al-shabaab aanba laga sugeynin inay dad u gurmadaan dadkaasina ay rabto dawladda inay badbaadiso oo dhibaatooyinka ay wajahayaan ay ka saarto maxaa xal ah marka fahaanu sidaan ognahay dowladda dowladdan xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo shan iyo tobankii bisha may sanadkii kun labada kun labaatan iyo labadii markii uu talada la wareegay ilaa hadda wuxuu kula jiraa halga nimankan sida ugu saari lahaa waxa loo yaqaano meelaha ay haystaan awood military iyo iyo dhan caqiidada sida ugu saari lahaa ayuu ku talo jiraa hadafkiisana waa qaybna waa ka mare dhalay qaybna waa weli waa dhiman tahay marka waxa laga raba waxay tahay inay la timaado dowladda istaraatiijiyad ah qaabkii ay inta iyada gacanta ay ku haysana ay gargaar u gaarsiin laheed inta dhimano oo ay gacanta ku haynina ay gacanta ku qaban laheyd oo ay ku soo dabaali laheyd dowladnimada si ay dadkaas u helaan gargaar iyo nidaam dowladnimo si ay u helaan marka idaa laga rabaa mas-uuliyadda mas-uuliyadda dowladda idaa laga rabaa idaa u dhaaratay shacabka iyadaa ah, eh, u dabaaxatay eh, waxa loo yaqaano xabadka iyadaa marka mas-uuliyaddeeda laga rabaa inta hadda gacanta ay ku haysaa inay ka jawaabto baahiyadooda inta dhimanoo nimankaas gacantooda ku jiro niqaabkay u qaban laheed hadda magaalooyinka waaweyn sida baydhabo oo kale waxaa soo buuxdhaafiyey ama magaaladaasi dad badan oo kasoo barakacay deegaanada maleeshiyada al-shabaab ay gacanta ku hayaan waxayna sheegeen markay warbaahinta la hadleen in ay waayeen wax usoo gurmada oo gaarsiiyo gargaarkii ay u baahanaayeen maadaama fatahaado iyo roobab xoogan ay ku dhufteen dhulkii ay markaasi degnaayeen marka soo ma muuqanaysa in deegaanadii al-shabaab ay maamulayaan haatan dadkii ku dhaqnaa ay ka soo baxayaan oo dhanka dawladda ay soo aadayaan dabcan horta nin jeebkaaga waxa ku jiro mar walbaba hamigiis ay tahay inuu nolol ka dhigto suurtagal ma ahan in uu ka qayb qaato qayb ka mida ah noloshaada u qaato suurtagal ma ahan dabcan sida aan ognahay oo aan la soconno nimankan shabaabkana mar walbaba waxaa jeeb u ah ama ay halkan ku qaataana ama xiilatan ku qaataane waxaa shacabka ku jiro jeebkooda ku jira mar walbaba nabad ka dhigtaan oona hoodkas ay ugu jiraan qaabkii ay ugu noolaan lahaayeen marka suurtagal maahan marka wax eh, shacabka eh, badbaadin kara ama qayb ka noqon kara badbaadadooda in ayaga markaas ay bixiyaan oo ay wakti ku bixiyaanna suurtagal noqon mayso waa tana hore kugu sheegay marka waa arrin iska taagan oo qof walbana ay fogtay ay ku jirto in aysan qaybka noqonaynin in shacabkaas ay gargaar iyo gurmad helaan marka in dowladda waxaa laga rabaa inay wakti geliso si meeshaas ugu saari lahayd shacab eh, waxa loo yaqaana nimankan kadibna shacabkaas loo gaarsin lahaa gurmad iyo waxa loo yaqaana n hadda dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon mar haddii guud ahaanba dalka deegaano badan oo ka tirsan eh, gobolada dalka uu ku dhuftay daadad xoogan iyo markaasi fatahaadda webi shacabka soomaaliyeed waa shacab iska maskiin ah oo aan tabar badan haynin muddo soddon sano iyo abafna ay dagaalo iyo iyo waxa loo yaqaano abaaro iyo fatahaado ay halakeeyeen marka wax hadda markaas ay samayn karaan oo maanta u muuqanayso ma jirto oo oon aan ahayn inay cawadaan ama ay qaylo qaamiyaan oo ay meeshii gacan meeshii waxa loo yaqaano soomaali maamadeed waxaa kamid ahayd meeshii madax jira ayaa majab loo laabtaha meeshii dowladda system nidaam dawli ay ka helayaan inay madaxdaas gacanta u taagtaan haddii markaas meelaha ay nimankaa joogaan ay joogaan ay kasoo tagi karaan ama kasoo axraabi karaan markaa dee waddo kaloo u furo shacabka ma jirto awood ay wax ku raadsadaan ima muuqanayso dabcan kaasina wuxuu ahaa ustaad abuukar cabdulaahi yabrow oo markaasi aan wax ka weydiinayay amaan ka wareysanayay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku dhaqan deegaanada ay maamulaan maleeshiyada kooxda al-shabaab dadkaasi oo la sheegay in ay haysato xaalad bini-aadnimo kadib markii guryahoodii ay deganaayeen ay ku fataheen daadad iyo sidoo kale webiyada maradalka islamarkaana aysan helin wax gargaara ah. weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka wararka ka imaanaya ismaamulka gaarisa ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanada dhadhaab iyo xagardheer ay ka dhaceen xalay dagaal u dhaxeeya maleeshiyada iyo maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada kenya dadka ku sugan ismaamulka gaarisa gaar ahaan intaa u dhexeysa deegaanada dhadhaab iyo xagardheer ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu xalay ka dhacay dagaal kooban kaasi oo u dhexeeyey maliishaadka al-shabaab iyo ciidamada dowladda kenya dagaalka ayaa la wariyey uu ka dhashay khasaare iskugu soo jir khasaare soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay inkastoo khasaaraha rasmiga uusan caddayn tirada u dhan yahay maadaama dagaalka uu dhacay xilli habeen ah dadka deegaankana ay soo wajahday cabsi aada u xoogan maadaama ay ka baqayeen in khasaare uu kasoo gaaro dadka rayidka dagaalka halkaasi ka dhacay ciidamada ammaanka ee kenya ayaa saaki waxa ay baaritaano culus ka wadaan ee deegaanadaasi islamarkaana ay ku baadigoobayaan ee ciddii weerarka ka dambeysay ee ka dhacay xalay ee deegaanada inta udhexeysa dhadhaabiyo xagardheer maliishaadka al-shabaab ayaa waxa ay qoraal ay bartooda internetka ku faafiyeen ku sheegeen in ay weerar ku qaadeen ciidamada kenya oo marayay ee deegaano ka tirsan ismaamulka gaarisa islamarkaana halkaasi ay kaga gubeen gaari oo ka mid ahaa kuwa ciidamada kenya ay wateen khasaare intaasi la eg oo khasaare intaasi ka badan ma aysan sheegin maleeshiyada al-shabaab ee barahooda internetka ay ku faafiyeen dagaalka ka dhacay ee gudaha dalka kenya weli wax war ah kama soo bixin ciidamada kenya ee ku aadan dagaalka ka dhacay ee ismaamulka gaarisa oo kaasi oo u dhexeeyey maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee dowladda kenya gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay daadaahe ummadi qaado waa tii hore loo yiri barwaaqiyo abaarbaa isu jira bidhaano cabdulla waxaad ka tagtay markay midi bilowda markay midi bilowda ta kale baaba'daayo warisundhan waliba ku tabteena ma biyihi naliqayba ma naliqayba haraad uga bakhtiyeyna warwar ma haysiina ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac oo tagay magaalada baydhabo wuxuu yidhi dad ku dhow nus milyan ayaa u dhammaanaya macluul waxaana dadkaasi saameeyey fatahaadda idaadadka ka dhacay dalka haryadaha ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu kaluu yidhi dadka biyaha qaaday oon iyo biyo la'aanna waa u dhimanayaan warbow soomaalida abaar iyo caaran dhanna uma roona miyaa war wixii nolosha waxyeelaynayaa kuma kala roona war kaali dadka inti tahriibeen badidhatiya doogmagalaga doogne daadagaadiyoone oominyinsan nis waafijiye wareedhaha roobku hadduu tirada ka bato oo biyuhu ay kala joogsan waayaan wuxuu ka yahay masiibooyinka ilaahay laga magan galo wareedhaha biyahaas haddii la weelayn lahaayo meelo biyo loo samayn lahaa wakhti dheeraa lagu noolaan lahaayo wa beeran kari lahaa laakiin annaga hirti iyo haraati unbay nugu samaynayaan waana doqonnimadeenna axmedherow doogaa dheegay mayba iindalii nagaday eh. ino tilaalo diibadankii adan roogna waar walla weynay hadda halkaynu joognaa eh. ma hilinba eh. ma higsara waama heeda daabe waaqlow halkaynu joognaa miyay kaa maraysaa dadaa biyasitaan baa lagu yidhi warbiyaadan hore u maqan laba kala baride kala warla langidaadgaadan humbu iskudeeleeri calaa kulli xaal ma biyihiid nalliqaybaan haraaduga bakhtiyayna wardaa dadkiiaad ku mashquusheenoo siyaasaddii waa garab marteene madaxweynihii hore buntland cabdiweli gaas wuxuu yidhi anagoo musharaaya gawgabliyaashii lidigaalimiyaliya war gacanteedaan eeday miyuu mar kale warba waa anigu reer galmudug baan hodhuusa maree baan ku dhashay kuna barbaaray amuu yidhi waan cabdiweli gooja cadde muxuu ka yidhi war warka waa iga dhex gasheen cabdiweli gaas wuxuu yidhi in mucaaradka buntland ay soo saaraan jadwal doorasho waxaa gaarsiiyey madaxweyne deni oo qabili waayey waana nasiib darra maanta buntland inay heerkaa marayso waxaana muhiim ah in laisku imaado oo la wada hadlo war dabadood la qaba ma ula jeedaa dhii waabadhiyana dhagagnangaleya warbow buntland waxba ka garan maysaan inuu dawladda ka mas-uula e eh. cabdiweligaasna tarihiisii lama gaarine eh. ku dayo buntland ku dayo siday dawladdeedu tahay warwar ma haysaan maamulkuu cusbaaye s c khaatumo eh. ciyaaraha maamul goboleedada iyo gobolka banaadir waa laga reebay warma muuse bix baa warqad soo saaray warbow magaraad jaamac baa yidhi ciyaarama baahnin dagaalka gala oo ciyaartooyda ciidamada qoray warwarka waa naga waasha waana naga dhabjisaane ciyaartoyda s s c isreebreebkiyaa buundo looga dhigay war isreebreebkaasi mid siyaasadeed miya mid ciyaareed weli ma dhicine ku soo xasuustay waxaan la yaabay shir isgaarsiinta loo qabtay oo xamar ka dhaca hormuud laga reebaa la yidhi war shirka isgaarsiinta hormuud ka maqan tahay yaa loo qabtay yaase laga qabtay aryaadhaha waxaan maqli jira waa su'aale labadeenna reerkayo weyno u ah waayeel war anina weliba dheega jiray ninkayo waxsiyo yaaq waxa u diiday cadaalad mahowkayo hoome war mahmaahyadaha ku dheelin ninka geedatiriyo yaaq ka tegay waxba ma tirin baa layidhi warana waxaan maqli jiray nin aan tali jirin haddii uu taliyo nin aan tegi jirin baa taga war maahmahadiinkukudheeloilaanquudii jirnahobolquudiye ilaangada jirnagadeewaleeri war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow bay ku yihin war cadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifisi kale miya haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saadka ka joojisay miyaa hurmuud weli daba joogta war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee cid kastoo u hawooto hagardaamo la doonta waa ina inaan hor istaagno warba waynu hubnaaoo hormood waa hilqarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay heeskiigan hormuuda ka helnay eh. allow haddima ka ilaali waranna waxaan dhihi lahaa eh. hormuud hanantay bulshada way hormarisaa eh. horarkiyo cadaawaha dulmoo hagar la doonaaya innagoon u kala harin maxaan hiil u tari weyn waranna waxaan dhihi lahaa habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa dagaalkii al-shabaab iyo dowladdu ayaanta wuxuu ka socdaa mudug gaar ahaan shabeelow furunihii kalena qush kama dhihinoo waaba ka roogsaday waagadaanse waxaan la yaabanahay waxaa sababta loo fiirsahaayo war waxaan maqli jiray ninay ku hartay howlahaysaa war weli kaa dheeray fartoshabeediyo foola dhigaasa masfaara biyaasa warbow anna waxaan maqli jiray nin dhilbaxa quudhaa tugsaday dhagayadeed maal war bashiirow adna waxaad ka tagtay haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa war adna waxaad ka tagtay dhashaadii sugtaa xaajadaad dhowrataa abid maqli jire waxaan la huri habaar laguma darsadee maa hore loo socdo war wali kaa laarey hooliyadkiin huraan wala hormariye waranna waxaan maqli jire dhowaan ku diida dheeraan ku doone waranna waxaa kaloona maqli jire dadkaygo israaca ah, shabaab waa ka reen kare war shabaabka cabdikuus shabeelle uu ku ciirinaya miyaa nool war horta farxaanoo birool ayaa jooga war danjira salaad cali jaalle wuxuu yidhi shabaab hadda waa tuwaytaano qof kastaana dili kara nin cabdikuus ku soo boodoo bixiyaha jabiyey waleekaasi dhimay bulloy waranna waxaan maqli jiray shabaab cabdikuus balleeyey bur iyo dhagax weyn u qaatay bidhaansadayu baryaayo inuu ba'aywaan hubaahe ninkii baqayow ku dhiiro khawaariijna cayrsada waa geesi caanee cabdikuusiyo iska daaya cabaadka aryaadhaha qofki dadaala waa lagu daydaahe cabdiqani samaalina waa dadaaliyey xantaan halla daba joogina samigay cabdulla wuxuu yidhi how dariiska ku dhow doorgaashow waa ku daayo ama ku diin dariska ku dhow doorgaashow waa ku daayo amba ku diin bashiirow hadda waa maqlaysaah ama ama ku dayo ama ku diin urba waxba iska shubaysaanin waxba fahmi maysaaniine eh. ku dayo buntland ku dayo eh. siday dawladeedu tahay warbashiiro ma doorashadaha lagu heshiiyey oo buntland iyada arrimeeda xallisata war haddaadan weliis xallin maad ku dayatid eh. maantoo kalena madaxa na furan ba'ah bowma hooyada federaalka aryaadhaha erayada iyo warkaan adaldalayse wuxuu ku eg yahay lixdankii abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariistee wuxuu sheegay ma biyihii nalliqaybaan ma biyihii nalliqaybaan fariimahaasi xubintii ka kasii horeysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo